رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan halkaa ka bilaabaynaa kitaabka lagu magacaabo kitaabu tawxiid waa kitaabka fatxulmajiidka lagu magacaabo watacaala inuu nagu saaxiibo kitaabkan akhrintiisa fasiritaankiisa barashadiisa ku dhaqankiisa iyo wax allaala wixii khayr ah ee ku dhex jira inuu rabbina fahamsiiyo noogana dhiga mid aan ku tagno kuna gaarno jannada ilaah subxaana wa tacaala kitaabku ma sahlane waa tawxiid waa caqiido waa waxa ilaahay subxaana wa tacaala ummadda u khalqay koonkana ummadda loo keenay wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun jinni iyo insi ma abuurin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala ilaa waxaanu abuurnay cibaado intaanan u guda gelin kitaabka gudihiisa ama aanan bilaabin wax yar aanu sharaxno oo aan tilmaanno munaasabadda kitaabka uu leeyahay waxa ku dhex sugan ee ku dhex jira iyo sida qofka la rabo inuu caqiidadiisa u wanaajiyo una toosiyo saa darteed baa kitaabka waxaa loogu magac daray kitaabkii towxiidka waxaa loogu magac daray amase uu tusaalaynayaa qofka aayaha iyo ujeeddada uu u khalqan yahay waxa laga rabo towxiid qofkii qabsada oo asagoo haysta ku dhinta natiijada aakhire uu heli doono qofku mar allaale marka towxiid xumo iyo caqiida xumo iyo asagoo mushrik ah oo rabbi u shariig yeelay adduunka uu ka tago ciqaabkii dhibka uu la kulmi doono markuu ilaahay agtiisa taga subxaana wa tacaala kitaabku waxaan ka bada oo camal ah oo aad qabato hadduusan towxiid lahayn rabbi aad waxidaynin mushrik aad tahay in aakhira marka la tago boor la firdhiyo laga dhigo laga dhigaayo saa lagaaga tirtiraayo ummadda waxyaabo fara badan oo ay ku dhaqmaan tawxiidkana dhaawacayo inuu markaa jiro dadka gobolka mida waraaqoynba wax loogu qoraa goobaha ganacsigaa layidhaahdaa ku surta mar allaala markaad meesha saarataan dukaanku wuu idinka dhahaysa waxay ka hadlaan mustaqbal waxay quutaan oo maskiinkan warqadda bakshada loo geliyey kontonkaasay markaa biishaan war ninkan waxa laga gadan doona iyo inta cadad ee uu heli doono sidii aad ku ogaatay awooddeeda maxaa ugu kaysan weysay kontonka doore asaga ka qaadanaysid marka insaanku mar allaala damaadaan caqiidada ay ka tagaan ilaahay ay ku xirnaan waayaan dhibka iyo mashaakilkaasay la kulmaan xayawaan oo kale markaa noqdaan caamo wax magarad ah ayaa iska waxay doonaan isaga shubtaa kuna tilmaantaa marka taa qofku wuu ka xoroobayaa mar allaale markuu tawxiid xaqiiqaa uu helo dadkan ciyaalka gobolka mid ah marka la dhalo baryaa waaba la roon yahaye lugtaa garaangar bir ah oo maana loo geliyaa sababtana waxaa la yidhaahdaa ishay ka difaacdaa dhibkay ka celisaa dhibaato lama kulmo xaalad badan oo noocaas ahna inaysan waxba ka jirin oo dhibka ilaahay keenaysan bir celinin ayuu kitaabku noo tilmaami doonaa qardaasyadaa ka mida ama xirsiyada sida xaaladoodu ay yihiin kitaab waxbuu nooga tilmaami doonaa ilaan dadka gobolka mid ah yaaba aaminsanba xaaladda haddaysan u xirnayn dhib iyo mashaakil inuu la kulmaayo dadka jilbaha xanuuna dul dulmadoo baa loo afuufaa markaasay ku xiraan ujeeddaduna waxay tahay duntaa madow inay xanuunka ka qaadayso caqiido badan oo xun baa jirta waxyaabo fara badan oo ilaahay agtiisa gaalnimo lagula gaaraa jira waxaasoo dhan buu kitaabku noo sharxi doonaa haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala nin naag isjeclaaday oo ninku naagtu tiri kuma rabo ayaa mararka gobol ka mida caleel waa taqaanaan inta loo soo qaado ee wax loogu akhriya albaabkeeda todoba xaba kutuur baa laleeya iyada celcelis noqon doontee gurigiisa lagama karaayo waa baalna diidda la yidhaahdo ninka inuu naagta jeclaysiiyo naagtuna ay ninka jeclaysiiso ayaa loo tilmaantaa dadkuna ay sameeyaan war gabadhaan kuma rebi hadday ku dhahdo faraha kala bax istikhaarayso ilaa istikhaara u tuko asagaa sharteeda kaa dhinac marinaaye khayr hadday kugu jirtana asagaa kuu fuduuday subxaana wa tacaala bacdamaa xaaladdu ay sidaa tahay ayaa mar walba waxaa loo baahan yahay qofku kalsooni kama dambay soo buuxdaa inuu u tala saarto ilaahay subxaana wa tacaala baashaa madiidada ahna waxbuu ka tilmaami doonaa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala qofku markuu caabudaayo waxaa la rabaa calaa yaqiin inuu ku caabudo yaa dhibka keena allah yaa qaada allah yaa ku gargaari kara allah nasriga yaa wata allah guush yaa bixiya allah yaa ku arsuqa allah yaa mutaqaanaa ku dila allah yaa ku nooleeya allah yaa ku sii awlaad ilaah subxaana wa tacaala qofku waxaa noqonayaa qof ilaahay keligii ka dambeeyey caabuda saa darteed baa qur-aanka masalo fara badan ilaahay uu ku tilmaamay dadka ilaahay kayrkii caabuda tusaale mahalu aladiina ittakhaduu min duuni illaahi wliyaa ka mahali alcankabuuti itakhadat baytan wa ina awhana albuyuud labaytu alcankabuuti low kaanuu yaclamuun waa mihal cajiib badan kuwa ilaahay sukadii kuwa ilaahay kayrkii alla kala caabudaaya waxay la mid yihiin ka cankabuud baasha caarada la yidhaahdo oo kale guriga markaan cabaar la tirtirin ama cabbaar laga guuro ama safar inta laga aado cankabuud baa loogu yimaadaa caaraa loogu yimaadaa isagoo la deganyaya mararka gobol ka mida ka dhalataa oo ay meesha soo istaagtaa nadaafad xumi iyo waxyaabo kalaa keena sidaa darteed gurigeeda waad aragteen kamaal cankabuut itakhadat baytan guri samaysatay buu dhaha ilaa subxaana wa tacaala guri ayay yeelato gardi derbiga meesha kor iyo caar ku samaysataa meeshu way iska dhex gashaa waa guri cajiib leh waa guri mar allaale markaad fiiriso dhaxan kama celiyo roob kama celiyo ayada xataa aragti la'aanteeda kama celiyey waa loo jeedaa kamahali cankabuud ittakhadat baytan wa ina awhana albuyuud guryaha kan ugu taciisanee ugu tawar daran ee ugu liitaa waa labaytu alcankabuud waa guriga caarada gabadha saddex jirka ama shan jirka markay guriga xaaqayso ay meesha ku aragto iskoodaysaa ku dhahdaa wuu kala daadaadanayaa saasuu la mid yahay qofka ilaahay kayrkii inta aabudaa guri caaracara ku jira oo kale ama haystaa saasuu la mid yahay sida ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala daraba allaahu maalan cabda mamluukan laa yaqdiru calى shay wahuwa kalun calى mawlaah aynamaa yuwajihhu laa yaأti bikhayr madalu ilaah ka dhigay subxaana watacaala wuxuu ka dhigeen cabdan mamluuk addoon la hantay waxba aan keri karin laa yaqdiru calaa shay haddana colaysku ah weligiisa ma hadli karo waxma samayn karo nin noocaas ah ayuu la mid noqonayaa tusaalaha kale ilaahay dhiibaya subxaana wa dadka ilaahay sukadiisa wax kala badaaya amase ilaahay kayrkii wax weydiisanaya ama gargaar iyo waxyaabo kale ka dalbaayo wax ilaahay mooye cid kale aysan awood u lahayn ilahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha annaas duriba maal tusaalaan idiin sameeyeye fastamicuu lahu dhammaysta tusaalahan wedhafiiriya kuwa aad aabudaysaan ilaahay sukadiisa lan yakhliquu dubaaban tixsi ma abuuri karaan tixsi ay abuuri karaan mana buu dhalay subxaana wa tacaala wain ijtamacuu lah xataa hadday u kulmaan waxa ilaahay kayrkii la caabudaya dhammaan hadday isu yimaadaan oo mid kala taageero kulug inta ka keeno ku madax halkaa ka keeno tobol inta ay aadaan garab ay u samean xataa haddii u aruuraan taa maxaa ka daran wain yaslubhum udubaab tixsi hadduu kala taaga shay laa yastanqibuhu kama dhacsan karaan kuwii ilaahay keyrkii ay caabudayaan raashin baa loo soo dhigi jiray markay u soo dhigaan meesha way ka tegayaan markay ka tagaan ayaa waxaa dhici jirtay inuu tixsiintuu yimaado ku istaago lugtiisuna wax ka qaato ayaga inuu wax tara iska daa dadkii caabudaayey raashinkaa yaray xabadda sokortee tixsiga ka qaatay kama ceshan kara buu dhaha subxaana wa tacaala musaalaa laydiin samaynaya ee dhegaysta kuwa aad caabudaysaan ilaahaya sukadii iyo ilaahay kayrkii tixsi ma abuuri karaan xataa hadday isugu tagaan ilahna muxuu abuuray subxaana watacaala khalqiga ilaahay fiiriya sida khalqiga uu u yahay fiiriya ma ilaahay siyarkiisay wax la abuureen oo dadkan ma waxaa jira shay intay arlada ku abuureen oo ilaahay uusan ogeyn ama asaga uusan samaynin fatashaabaha alkhalq ma khalqigaa isaga darsamay buu dha ilah subxaana wa tacaala khalqiga miyaa noqday mid tashaabuh noqday oo kii ayaga ay abuureen iyo kii ilaahay abuureen waa isku qasmay subxaana wa tacaala laa ma jirto xaaladaana taana wax sugan ma aha taana wax xaqiiq ay tahay ma jirto saa darteed waxaa in badan qur'aanku masalkuu ku soo celceliyaa waxay tahay dadku inay ku caqli qaataan wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun caalimiinta maahane cid kaloo haddana caqli qaadataa ma jirta buu dha ilah subxaana wa tacaala wax caqli qaata waa dadka cilmiga leh ilaahay garaadka iyo imtiqaana cilmiga siiyey kuwaas waayo kuwa ku caqli qaata ilaahay aayaadkiisa subxaana wa tacaala kuwaas waayo kuwa ilaahay xaqiisa intay raaceen amarka alle ay fuliyeen daacada ilaahay ay ku socdeen kadib la ogaaday khayrka iyo wanaagga markaa uu yahay ma ilaahay ayay shirki la leeyihiin ma arladay la wadaagaan subxaana wa tacaala waa ma jirto xaaladahaasoo dhan ilaahay wuu diidaya subxaana wa tacaala waxay awoodi karaan iyo waxay fali karaan iyo waxay samayn karaan intaba malu ilah leeyahy subxaana wa tacaala walilaahi yasjudu man fi asamaawaati waalardi tawcan wa karhan kulli ilahay bay u hoggaansan yihiin ayagoo ateecsan iyo ayagoo karhanaya labadaba dilaalka gal hoosaska subaxii iyo galabtii intaasoona dhan ilahay bay u sugnaadeen qul man rabu samaawaati waalard waxaad dhahdaa yaa samaawaadkii arlada ay u sugnaadeen yaa iskale weydii su'aasha waxaad weydiisaa qul man rabu asamaawaati waalardi qul illaah allah qul dheh lilaah ama qul illaahu ilaahay dheh waxba jawaab ha ka sugin jawaabta su-aasha aad weydiisay caqli ma laha garaad ma laha sharaf ma lehee adi laftigaa u jawaab oo waxaad dhahdaa allah qul afatakhadtum min duunihi awliyaa waxaad dhahdaa sukadiisa miyaad awliye samaysanaysaan laa yamlikuuna lianfusihim nafcan walaa daran aan naftooda waxtar iyo dar iyo nafciga aan u haweeli karin qul hal yastawi alacmaa waalbasiir ma isku mid baa mid indha leh iyo mid aan indha lahayn am hal tastawi aldulumaatu wاnnuur mugdi iftiinma isku mid baa dheh buu dhaa ilah subxaana watacaala am hal tastawi اظulumaatu wاlnuur am jacaluu lilahi shurakaa mase ilaahayay shurako u yeeleen khalaquu ka khalqihi khalqigii alla oo kale wax u khalqay oo fatashaabaha alkhalqu ma khalqigii baa isaga dhex dheehmay calayhim korkooda qul allahu khaaliqu kulli shay wahuwa alwaaxid اlqahaar keligii waay subxaana wa tacaala ma waxbay arlada ku darsadeen ma waxbay ku abuureen oo fatashaabaha alkhalqu ma khalqigii waa isku ekaadayo kanna alaa leh kana ayagaa lahaa waa isku dhex darsamay waa kala saari waayey miya taasuu ilaahay tilmaama subxaana wa tacaala fatashaabaha alkhalqu calayhim qul illaahu khaaliqu kulli shay waxay ku darsadeen malaha wax ay khalqi karaan malaha laha taxse hadday abuuri waayeen maxay abuuri karaan xataa hadday isku tageen oo ay awoori waayeen waa ducfiga waa la layakhluquu dubaaban walow ijtamacuu laah wain yaslubhum adubaabu shayan laa yastanqiduuh ma ka dhacsan karaan dacufa aalib waalmatluub kan wax dalbahaya ee wax baryaaya ayaa tabar darnaaday matluubka la dalbahayo wax laga raadinayo ii gargaar la dhahayana wuu tabar beelay marka kitaabka tawxiidka waa kitaab ahmiyad gooni ah leh waa waxa laysku haleeya tawxiidka maalinta qiyaamaha qofku wax kasta oo dembiya uu galo asagoo caqiido wacan wata qalbigiisa ilaahay saliim uga dhigay tawxiid ilaahay si dhabnima u aaminsan uusanna u shariig hadduu aakhiro tago dembi kastaba ha la tagee rajuu leeyahay inuu rabbi ka saamaxa waa daw inuu ilaahay cadaab inta uu geliyo waciyaad bilaahi ilaahay saamixitaankiisa hana siiye kadibna laga gooyo wixii khalad ah ee uu galay dibna looga soo bixiyana waa suuragal ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay maba dhaafaba shirki shirki ma ku dhimatay rajmadiid shirki ilaahay io shiqhibanow ilaahay iyo awliye allah ilaahay iyo waxaa intaad ku jirto haddii naftu saa kaaga baxdo oo aad ilaahay u tagto adoo mushrik ahoo ilaah u sharig yeelay rajo way dhammaatay sidaa darteed baa kitaabka waxaa noogu imaan door inuu rasuulku dhihidna sala allahu calayh wasalam qof kasta oo dhinta asagoon ilaahay u sharig yeelin dakhala aljanna qof kasta oo dhinta asagoo ilaah u shariig yeelayna dakhala annaar qof kasta oo dhinta asoon ilaahay u shariig yeelinna jannaduu galaan mar kast qof kasta oo dhinta asoo ilaah u shariig yeelayna naartuu gelayaa malmuujibataan baa la weydiiyey nebiga waa maxay labada wax kala waajibisaa labada waxyaabood oo wax kala waajibiya waa maxay qofkii dhinto asoo rabbi u shariig yeelay naartuu gelayaa qofkii dhinto asoo rabbi u shariig yeelinna jannaduu galaa saasuu alla u kala saaray subxaana wa tacaala nebigiisa bacdamaa xaaladdu ay saa tahay idan kitaabku wuxuu noo yeelan doonaa ahmiyad aad iyo aad u weyn wuxuuna bari doonaa rabbigeen subxaana wa tacaala wuxuuna bari doonaa xaqa ilaahay nagu leeyahay waa maxay qofku hadduusanba ka siin kawar xaquu ilaahay ku leeyahy subxaana wa tacaala bahaahim iska nool uu noqdo mayd adduunka iska socda uu noqdo uusan ogeynba boqorkii qalqaday ee abuuray xaqa uu ku leeyahay waa dhibaata weyn marka kitaabku wuxuuna barayaa waa maxay xaqa ilaahay addoommadiisuu ku leeyahay waa maxay xaqa addoommadu alle ay ku leeyihiin markay kiisa fuliyaan kitaabkaanu ku baran doonnaa haddii rabbigma subxaana watacaala wax kastoo khuraafaad ah wax walbo abaatiil ah wax walbo wixii aan soo tilmaanay xirsi ah waxyaabo kale la xirto ah waxyaabo la tilmaanto ah waxaasoo dhan waana bari doonaa waxay diinta islaamku ka qabto kitaabku wuxuuna bari doonaa hadduu qofku xanuunsado habkee isku daaweeyaa ma laisku tufi karaa qur-aan ma lagu akhrin karaa qofka see loogu talagalay waxbuu aan uu naga bari doonaa kitaabka haddii rabbi idna subxaana wa tacaala haddii kitaabku aanu barano si fiican aan u dhuuxno dhaqangelinna aan ku samayno culays badan oo na saarnaana wuu naga degayaa welwel iyo kurbo badan oo na haysayna wuuna dhaafaa ilaahayna subxaana watacaala wuuna jeclaanayaa waayo waxaan noqonay hadafkii loo qalqay dad ogaaday hadafka adduunka loo keenay dad gartay saasaan markaa noqonaynaa saa darteed kitaabka sida magaciisa aad ka fahmi kartay tawxiidka ah waxaa la rabaa qofka inuu aad u buuxo waxaa la rabaa qofka inuu barto waxaa la rabaa barasho keliya ma ahee xataa dhaqangelin inuu sameeyo waa shay muhiim ah waa wax lagama maarmaan ah waa wax adduun iyo aakhiro aanu ku liibaanayno aayadaha towxiidka aad buu noogu soo qaaban doonaa nebi ibraahim calayhi salaam aayadaha ka hadlaaya ee rabbigiisuu u waxdiyey ilaahay dartii uu dhibka loo gaarsiiyey qoomkiisuu uga beri noqday xataa kama maqna inuu kitaabkana baro nebi ciise calayhi salaam kumuu ahaa seese janno ku geli karnaa ciise haddaan ula mucaamaloono wuxuu noo tilmaami doonaa qof allaala qofkii qira laa ilaaha ila allah ilaahay mooyi alla kalu xaqnimo lagu caabudo inuusan jirin qof allaala qofkii qira nebi moxamed ilaahay rasuulkiisii iyo adduunkiisii inuu yahay ciise inuu yahay addoon alle iyo rasuul alle alla soo dirsaday iyo kelimadii alqaaha ilaa maryam iyo waruux oo minhu ka ahaatay ilaahay xaggiisa qofkii qira jannadu inay xaq tahay qofkii qira naartu inay xaq tahay qofkii qira inta camala ee u wataa ilaahay jannada ku geliya subxaana wa tacaala maxaa kuu dhiman ilaahay waxyaabaha asaasiga ah ee towxiidka ah ee ciise mucaamalkiisii ah iyo nebi moxamed iyo jannada iyo naarta intaasoo dhan oo laysku dardaray ayaa sida ilaahay uu wax u jideeyey ama uu u rabay ayaad u samaysay oo ula dhaqantay marka qofkaasi camalka uu wato ama ha u yaraado ama ha u badnaado ilaahay jannaduu ku geeya subxaana wa tacaala jannaduu qofkaa ku galaa buu dhahay rasuulka sal alla calah wasalam qolaa waxay ku ama ha xumaado camalkiisa ama ha sanaado waayo wuxuu wataa saan hadda soo tilmaanay reersumaal buu wataa wuxuu wataa tawxiid wuxuu wataa kelimo tawxiid ah wuxuu wataa laa ilaaha ila allah wuxuu wataa hadafka adduunka loo abuuray wuxuu wataa samaawaadkii arlada wax ay ku taagan yihiin sababtooda ilan arladii samaawaadka tawxiidka dartii bay ku taagan yihiin haddii la waayo maxaa jiraaya waa ma jiro haddii alle lagu dhex caabudi waayo maxaa jiraay waa ma jiro saa darteed baa intaasoo dhan ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamayaa kitaabka uuna si fiican uu noogu caddaynayaa waxay tahay in aan garano oo aan fahamno hadafka weyn ee ilaahay agtiisa ee ilaahay uu ugu talagalay wujuudkeena iyo inaan adduunka joogno maaha inaan ilaahay kheyrkii ku caabudno maaha inaan ilaahay kheyrkii in ilaahay lagu caasi maaha in ilaahay loogu sharigii waay allah khalqaday oo abuurtay waa wanaajiyo fasaad buu ka ilaaliyey annagana wuxuuna amray inaan wanaajino arlada aydoo nadiif ah nala keenay markaasuu dhahay ilaahay walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa ha xumaynina shirki ha ku samaynina islaaxeeda kadib ha ku caasinina ilaah subxaana wa tacaala arlada walaa tacthaw fi lardi mufsidiin walaa tacthaw fi اlardi mufsidiin idinkoo ah adduunka ha halaynina allada ha wasaqaynina ilaahay keligiisaa taagtay tiirla'aan buu xubka taagay dhulkii ayuu fidiyey buuruu ku celiyey subxaana watacaala siisa markaa noola dhaqdhaqaaqin badahuu ka jeexay ilaa hadda adduunka qof kastoo cilmi badan qof kastoo falsafiste ah qof kastoo wax sheegta waa soo maraye hal qofood ma jiro uu yidhi cirka anaa iska leh hal qofood xataa gaalada haddii la weydiiyo man rabu asamaawaati waalard waman fiihin qul illaah ilah iskaley leeyihin subxaana watacaala war arladan yaa iskale iyo waxa ku dhex sugan allah man biyadihi malakuut kullu shay wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayh in kuntum taclamuun sayaquuluuna lilah qul fa annaa tusxaruun see loo sixrayaa yaa waay axadka wax badbaadiya yay gacantiisa malakuut kulla shay ku jirtaa wax koriyoon la korinin wax badbaadiyoon la badbaadinin cidna aan u baahnayn allah bay leeyihiin see la sixraa buu dhaha ilahi subxaana wa tacaala idan waxaad dareemaysaa qofku haystaay ma jiro qofku qabsan karaa ma laha way tacfi maba sheegan karaba waxyaabaha ugu waaweyn ee leewa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa maxaa ka samaawaadkii arlada qoraxda iyo dayax habeenkii maalinta intaasoo dhan ilaa subxaana wa tacaalaba tasarufkeeda iskale saynisyahan iskale maqli maysid waxaa iskale falsafiisteen baa iskale maqli maysid hadda waxaasaan soo saaray iyo ha yidhaahda waxaan soo saaray unugyo intaan isku dardaraybaa waxaa ka soo baxay iyo wax falqaanaa yimido saas wax noqdeen laakiin erkayaa iskale allah dhulkayaa iskale allah buurahayaa saare ilaahay subxaana watacaala awoodda sare idan asagaa iskale nabrud markuu sheegtay ee nebi ibraahim uu yidhi wakhti ilaa uu la doobay kii kibirka badnaa xaaja ibraahiima fii rabbi an aataahu allahu lmulk id qaala ibraahiimu rabbiya aladii yuxyii wayumiit rabbigay waa allaha dilo ee nooleeya qaala ana uxyi wa buu yidhi amba dilaa noolaay waa nooleeyaaye ma ilaahayo keligiisa wax nooleeya ibraahiimo amba waa dilaa waana nooleeya markaasaa la tilmaamaa laba nina u xirnayd kuna intuu surka u dhowareeyey qoorta ka gooyo kii kale yidhi kaco reerkiina u tag kan dilay kana nooleey buu yidhi si qaadaran buu wax u fahmay si aan qiimo lahayn buu wax u fahmay si ilaah subxaana wa tacaala diintiis uu ugu dooday keliyu ugu talagalay qofku markuu doodla yahay ee uu doodaayo xaqna aan rabin wa min annaas man yujaadilu fi illaahi bikayri cilmin bikayri huda dadka waxaa ka mid ah qof doodaaya ilahay diintiisa ku doodaaya wa min annaasi man ilahay diintiisuu ku doodayaa cilmi la'aan hanuun la'aan walaa kitaabin muniir markaasuu dhacanba waa nooleeyaa waa dilaaye ibraahim wuxuu dhahay faina allaha ya'tii biاshamsi min almashriq ilah qoraxda baryuu ka keena faأtii biha min almaqrib kibirkaaga wuu bataya yaa ka keena qoraxda bari oo ka soo saara ayadoo galbeed u dhacdaa haddana isla baris waxay ka soo baxaysaa ilaahay awooddiis subxaana wa tacaala yuqallibu allahu alleyla waاnnahaar ina fii dalika la cibratan liuli labsaar sida ilahay tilmaamay subxaana wa tacaala ilahay waa allaha gelgadgediye habeenkii maalinta yuqallibu allahu alleyla waannahaar habeen iyo maalin buu ilahay kala rogrogaa arrintaas cibra ku sugan yay ugu sugan tahay liulil absaar dadka indhaha u saaxiibka ah dadka xaqa arka dadka khayrkii wanaagga kala fahma habeenkiina waxaan ku fakarana inaan tumano mugdi markay noqoto maalintii waxaan ku fakrana inaan jiifno kaas ma loogu talagelin waxaan ku dhaafaya habeen iyo maalin eg eh, waynaad ogaataa waynaad fahamtaa qofka waxaa jira dad inta habeenkii banna dheer ka fiiriya maxay arkayaan xidigihii waxay arkayaan soomaalida saafinimadeeda daruurahoodii waxaasoo dhan bay arkayaan markaasay leeyihiin subxaanaka maa khalaqta hada baatilan ilaahu adigaa nasaan waxaan baatil uma abuurin rabbanaa maa khalaqta haada baatilan subxaanaka faqinaa cadaaba annaar qofna wuu ku xisaabtamayaa midna inuu xumaan ku sameeyo midna uu suu doono u socdo saa ma aha marka yuqallibu allahu alleyla waannahaar ina fii dalika la cibratan liuli labsaar sida ilaahay tilmaamaya subxaana wa towxiidka xaaladiisa waa sida qofka ahlu towxiid aho ahlu khayr iyo wanaag baa tahay saa ku sii soco weligaa rabbi ha u shariig yeelin rabbigaa weligaa waxa la caabudan cibaadadiisa si fiican buu kitaabka noo bari doonaa qaab wanaagga ilaahay loo caabudo qaabka fiicanee rabbi loo caabudo laa ilaaha ila allah ma sahlana laa ilaaha ila allah wax fudud ma aha isla kitaabkan ku qaadan doonaa nebi muuse wuxuu leeya yaa rabbi waxaad i bartaa kelmad oo aan ku ducaysto oon kugu baryo markaasaa ilahi wuxuu ley ya muusa qul laa ilaaha ila allah dheh laa ilaaha ila allah ducay noqon kartaa tasbiix bay noqon kartaa digda allay noqon kartaa waxaysan noqonin ma jiro saa darteed muusow dheh laa ilaaha ila allah muuse muxuu dhahay addoommadaado dhanba way dhahaanse ilaahayo wax kalou rabaa ee dadka dhanaa dhahee wax kale ibar muusow samaawaadka toddobadaana ujeeddaa iyo waxa ku dhex sugan oo camiran ani aan ahayn arlada toddobada ah iyo waxa ku dhex sugan haddii kif miisaan la saaro la saaro laa ilaaha ila allah keligeed inta lasoo qaadana kafka kale la saaro lamaalad bihinna way la iilanaysaa laa ilaha illah hoosu u dhacayso culayskay leedahay darteed culayska ay leedahay darteed saa darteed baa laa ilaaha ila allah ilaahay uu ku taagay samaawaadkii arlada laloo keenay inaan ku dhaqanno samaawaadkii arlada gudaheeda in arrintaa lagu fuliyo ilaahi subxaana wa tacaalaa inuu waxdaaniyada asaga leeyahay koonka inaan cidna la wadaagin qof la sheegan karta aysan jirin annagana laga raba inaan qirno inaan qirnoon afka ka qirno oon qalbiga ka caqiidaysnaano oo xibnaha uga camal falno ilaa laa ilaaha ila allah dhaha markii mushrikiinta uu ku dhahay nebiga markii la soo diray way diideen waayo way fahmeen anagu waa dhahnaa laakiin xaqiiq nagama aha laa ilaaha ila allah xaqiiq haddii la helo waxaan maanta lagu socda laguma soconayo xusbay uma ay qabaan tolka si qaab daran bay wax u sameeyaan sanad guurooyin bay sameeyaan wadaadii booranay bakhti bay qaaciyaan bingis iyo balaaya la sameeyaa waxaasoo dhan laa ilaha illah way diidaysaa waxaasoo dhan laa ilaha illa ma ogola laa ilaaha ila allah macnaheeda xaqiiqda maxay tahay amar ka qaadan maayo nahyi ka yeeli maayo wax aan samaynayo ma jiro wax qabanaya ma laha oon ilaahay io amrin subxaana wa tacaala wax allaala waxaa diinta islaamka rabbi igu dhex amray keliya ayaan samaynaa mid la caabudo melihi mid amarkiisa laga qaataa melihi mid laga dambeeyaa melihi mid xukun ii jidayn karaa melihi ila allah ilahay mooye subxaana wa waayo laa ilaaha ilaa markaa dhahdo wax badan baa la rabaa inaad ka joogsato la qasan jirtay yaa la rabaa inaad ka harto waxaa ku al kugu noqonayo ummaddii oo dhan ilaa ilahay liibinta ku siiy iyo guusha nebiga laa ilaaha ila allah dhaha markuu yidhi maalintaasoo kuma bilaaban sixirolowa maalintaasay ku bilaabatay jinno maalintaasay ku bilaabatay beenloowa kahor maxay dhihi jireen saadiq maxay dhihi jireen amiin maxay dhihi jireen ninkii fiicnaa maxay dhihi jireen ninkii noocaa ahaa goormee bilaabatay inuu saaxir noqdo goormay bilaabatay inuu majnuun noqdo goormay bilaabtay inuu shaacir noqdo waa markuu dhahay laa ilaaha ila allah dhaha ilaa ilaahay uu yidhi fa innahum laa yukadibuunaka adig kuma beenisana xaqiiqda marka la fiiriyo adig kuma inkirsana walaakina alaalimiina biaayaati illahi yajxaduun daalimiinta tawxiidkay diidan yihiin wax kale ma diidan adigay ku yaqaaniin way ku garanayaan way ku ammaani jireen ammaanaday kuu dhiiban jireen markii nebigu uu ka baxay magaalada maka madiina u socday intaasoo qof buu ammaano u haayey cali buu kala dardaarmay halhal baa loo siiyey labadii qofood isqabsatayaana xukminaya maxamedaan ku qancaa baa la dhihi jiray kan sanamka caabuda kan dibiga caabuda kan rabbi yaqaana kaan aqoonin kulligii way jeclaan jireen maxaa keenay sixroole maxaa keenay beenlow maxaa keenay ninkii saa ahaa waxaa keenay markuu dhahay laa ilaaha ila allah dhaha oo macnaheeda loola jeedo hiddo iyo dhaqan dhaafee diinta ilaahay qaata maanta qaaraanka bixi bal xusku markuu jira bixi bal markii imtiqaanaa la qaacinaya shay bixi bal markii walaashaa booraan laga tumaayo bixi cuudkii waxyaabaha kale maanta la hadal waxaa dhahda ani bixin maayo ilaahi ha laga baqo waxaan jooji intaa saas aad ahayd aad baa lagu jecelyahay tiidii fiicnayday tiisaan ahayday tii ileen waxaad kula dhex jirtay qashinkii iyo qurunkii iyo balaayadii markaasay hooyana ku ammaanaysaa aabbana kuu soo ducayna ooliyabaha lagu kiciye baliya ilaahay baa lagu soe wax bay kugu ammaani jireen maalintaad maanta wacdoo dhahda ani bas waa joojiyey ilaa xaqii fahamsiiyey wixii diin aan ahayn kuma socdo jini iyo shaytaan wax siin maayo aniga xaaladdaa mar allaala markay timaado inkaar qabtadii baa tahay balaayo qabtadii baa tahay inta kabaxdadiibainka waayahay fiiriya bal marka saasaa laa ilaaha ila allah xaqiiq ay tahay allaala markii uu la yimaado dhibaatadaa faraha badan ayuu marka dhibkaa la kulmaa insha allahu tacaala walaalayaal aan u dhaganuglaano faray hadday jiraanna isla markiiba aan dhaqan gelino walaalayaal aad iyo aad baan ugu dadaali doonaa kitaabka si xaabsami leh ayaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan u bilowno kuna qatilno hab sahlan oo fududna inaan u isku dayi doonaa ilaahay idinkii badana uusan naga qaadaninna waan rajayn doonaa waan isku dayi doonaa haddii rabbidna subxaana wa tacaala ilaahay xaqas waxaan ka baryayaa inuu nagu garab siiyo waxaan ka baryayaa khataaca iyo waxyaabaha aan galnay inuu nooga dhex saamaxo sida calaa wejhi lakmalna inuu ilaahay noogu waafajiyo kitaabka in badan oo dadka ka mid ah inay ku intifaacaanaan ilaahay aad nooga baryi doonaa subxaana wa wax badan oo dhaqan xumo iyo caqiida xumo iyo waxyaabo fara badan oo aan ku dhex jirnayna inuu naga nadiifiyo ilaahay dartii subxaana wa yaan kitaabka ka rajayn doonaa waa inuu habeen dambe haddii ilaahay idmo iyo kitaabka bilowgiisa waa kitaabkii towxiidka ama fatxulmajiid lagu magacaabo qof kastaasoo kitaabka uu heli lahaa inuu isku dayo aad baan markaa u rajaynaya wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam